asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo toddobaatanaad ee kitaabka baabun yuxsharu nnaasu xufaatan curaatan gurlaa dadka in la soo bixin doono iyagoo kabala oo qaaqaawan oo buuri qaba xufaatan waa jamcu xaafid waa qofkaan kabaha lahayn curaatanna waa jamcu caarin waa qofkaan dharka qabin gurlanna waa jamcu aqral aqralna waa qofka hanjafaqabka ah ee aan gudnayn kaasaa la yidhaahaa marka qof walba isagoon qof isagoon qof kaba qabaa jirin qof mara qabaa jirin qof bidani jirin ayaa dadkao dhan meel isugu keeni doona can caaishaةa radي allahu canha qaalat samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yaquul yuxsharu الnaasu dadka waa la soo ururin doonaa ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha lasoo ororin doonaa xufaatan iyagoo kabala curaatan oo qaaqaawan qurlan oo buriya qabya ah qultu markaasaan waxaa idha caaisha weeyaane yaa rasuul allah annisaa'u warijaal ma raggiyo haweenka jamiican dhammaantood yanduru bacdahum ilaa bacdin iyagoo qaarkood qaarka kale eegaya raggii iyo haweenkii iyoba kulli lisla saw meel laisugu keeni doona iyagoo qaqaawan oo qaarkood qaar kale cawradooda eegayaan qaalat caaisha waxay tidhi qaala markaasuu yuri nebigu alayh الsalaatu wasalaam yaa caaisha almru ashaddu min an yandura bacduhum ilaa bacdin arrintu waa ka daran tahay maalintaas waa ka adag tahay arrintu inay qaarkood qaarka kala fiiriyaan qof waliba raggii iyo haweenkii iyagoo qaaqaawan baa la dhex jiraan laakiin qof qof daaya iyo qof qof dan kale iyo qof qof wax ka war hayaa ma jiro qof waliba naftiis isagoo naftiisu is yahay isma oga inuu dhar xidhan yahay inuu qaawan yahay isma jiro xishood waxa la yidhaahay iyo faduulin waxa la yidhaahay waa dhammaatay isu waxa la yidhaahay hmm, nin waliba marka arrintu aad iyo aad bay u daran tahay maalintaas qof waxkaas waxyaalahaas ay qalbi dhacayso oo ama cawrqaas is odhanaya ama qofkan kada cawradiisa feer is odhanaya ma jiro baabun yuxsharu nnaasu alaa araa'iq calaa araa'iq yani alaa kayfiyaat siyaalo kale kaga ayaa dadka lagu keeni doonaa can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alayhi wasalama qaal yuxsharu nnaasu dadka waxaa lagu soo ururin doonaa calaa halaaثi araa'iq araa'iq waa jamcu ariiqa macnaheeduna waxaa weeyaan firaq saddex firqadood iyagoo abaa dadka la keeni doonaa saddex nooc ayaa dadka lagu keeni doonaa meesha laysugu ururin doono ee mowqifka ah dadku waxay ku iman doonaan saddex noocyo oo kale ah raagibiina waraahibiin raagibiina yani raajiin oo wax rajaynaya oo naxariis ilaahay rajaynaya waraaqibiina oo cabsanaya oo ciqaab allana ka cabsanaya wahnaani calaa baciirin laba awr la fuushan wa halaaatun calaa baciirin saddex awr isla fuushan wa arbacatun calaa baciirin afar awr isla fuushan وcasharaة عalىa baciirin intaas marka iyaguna hal nooc weeyaan yani waa dad raakibina oo awr fuushan eh, awr fuushana awr ku imaanaya laba laba saddex saddex ilaa toban toban ayb wataxshuru baqiyatahum intooda kalena waxaa soo ururin doonta annaar naartaa soo ururin doonta naar yaman ka soo bixi doonta cadan ka soo bixi doonta baa jirta marka dadka soo kaxaynaysa dabada ka soo wada dabada ka soo wada dabada ka soo wado maalintii meeshay hargalaana la hargalaysa habeenkii meeshay eh, baryaan la baryaysa aroortiina marka soo kala oo kii ka hadha cunaysa taasaa dabada kasoo wadaysa marka intaas waa lugaynayaan eh, wax kala hadhay iyo wax kala dhundhuuman karaana ma jiro naartaasaana soo kaxaynaysa wa taxsuru baqiyatahum intooda soo hadhayna waxaa soo ururin doonta oo soo kaxayn doonta annaaru dabkaa soo kaxayn doona naarta abira cadan kasoo bixi doonta tabiitu macahum waa la baryaysaa xaysu baatuu meeshay baryaan wa taqiilu macahum waa la hargelaysaa xaysu qaaluu meeshay hargalaan qaaluu yani eh, naamuu fi lqayluula qayluulada maalinta maalinta bartamaheeda duurkii iyo hurdada la seexdo la hargalo ayaa qayluula la yidhaha marka taqiilu yani eh, tadallu macahum xaysu qaaluu meeshay hargalaan bay la hargelaysaa wa tusbixu macahum xaysu asbaxuu way kula waabariisanaysaa meeshay ku waabariistaan wa tumsi macahum xayu amsaw way kula galbaysanaysaa meesha ku galbaysa meesha gaalmaa lagu dhacan iyana way la socotaa yani kama hadhayso ayb kolkay waqtiga ay nasanayeen ay raaxaysanayeen ay tahay iyaduna waa halkaasay joogaysaa ma soo soconayso halkaasay joogaysaa kolkii aroortii kalahaada ay tahayba marka soo kacaysa ay kicinaysaa sidaasaa dadka lagu keeni doonaa marka baabu xashri اlkaafiri calaa wajhihi ywma alqiyaama soo kaxinta la soo kaxayn lagu keeni doono qofka gaalka isagoo wejigiisa ku socda isagoo wejigiisa ku socda la keeni doono can anas bni maliki radia allahu canhu ana rajula qaala yaa rasuula allah kayfa yuxsharu alkaafiru calaa wajhihi yowma alqiyaama sidee gaalka loogu keeni doono isagoo wejigiisa ku socda ayuu weydiiyey nebiga alay sl sl weydiiyey waa kolka marka aayadda ay soo degtay weeyaan yowma yuxsharuuna calaa wujuuhihim soomaaha wujuuhkumasi ah, marka sidee wejiga ay ugu socon karayaan buu ka wadaa lugaha dadku ay ku socdaan haddii la yidhaha gacama ayay ku soconayaan ama waa gurguuranayaan ama salkay ku siqayaan waa la fahmi kari laha laakiin qof wejiga ku soconaya say u suuroobi karaysaa buu nabiga alay sla sl weydiiyey marka aayaddaas soo degtay qaala markaasu wuxuu alaysa allahu alaysa aladii amshaahu calaa rijlayhi fi dunya miyaanu ahayn kii ku socodsiiyey lugihiisa ku socodsiiyey adduunka qaadiran mid kara calaa an yumshiyahu inuu ku socodsiiyo calaa wajhi yowma alqiyaama maalinta qiyama inuu wejigiisa ku socodsiiyo maynu karayn kii adduunkaba lugihiisa ku socodsiiyey lugihiisaba isagu iskagama soconine tabartiisa iskaguma soconin allah ku socodsiiyey allah u sakhiray inuu lugaha ku socdo marka ilaahay adduunyada lugaha ku socodsiiyey miyaynu aakhira wejiga inu ku socodsiiye aanu korayn qaala qataada qataadatu bnu dicaama asaduusi raximahu llah oo nin taabici oo ninka ka wariyey anas xadiidkan ka wariyey yaa markuu xadiidka sidaa u wariyo buu calliqi jiray tacliiqan kalaya saari jiray oo tasdiiq ah su-aalkaa nebiga alayh salatu salaam su-aalayo ilaahay adduunka lugihiisa ku socodsiiyey miyuna aakhira wejiga ku socodsiin jirin ayuu ka jawaabayaa markaas wuxuu leeyahay balaa waciزati rabbina yani haa rabbiga iyo cizigiisaan ku dhaartay wuu keri karaa rabbigii adduunka lugaha ku codsiiyey inuu wejiga ku soo waa kari karaa baabu dunuwi shamsi min alkhalqi ywma alqiyaama dunuw yani qurb soo dhowaanshaha cadceeddu ay soo dhowaanayso dadkay u dhowaanaysa dadka madaxooda ay kor imaanayso qoraxda aad aragteen hadda marka ee kulaylkeeda aad aragteen iyadoo marka inahay loo jirtana malaayiin sana lagu qiyaaso fogaanshaheeda bay muxuu ahaaye usoo dhowaan doontaa dadka maalintaa qiyaama عn sulaym بn caamir radي الlه عanهu qaala xadaثnii اmiqdاad بn اأswad almiqdaad bn اأswad yani miqdaad bn camr weeyaan alأswad bn cabdiyaquuf waa ninkii soo koriyey xaliifkiisa uu ahaa laakiin abiis camr baa la yidhaha saxaabigaasaa ii sheegay bule marka sulaym bn camr isagu saxaabi ma aha radia allahu canhu daada marka uu leeyahay yaan loo qaadanay inuu yahay isagu saxaabigu yahay marka isagu waa taabici saxaabiga u sheegaya walmiqdaad ibn camr qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul tudna shamsu qoraxdaa la soo dhoweyn doonaa yowma alqiyaamati min alkhalqi khalqigaa loo soo dhoweyn doonaa xataa takuuna minhum ilaa ay ka ahaato ka miqdaari miilin miil qadarkii oo kale ilay ka ahaato meel qadarka ilaahay uga soo jirsato yaa loo soo dhaweynayaa kelimadaa miil ana marka laba macnay leedahay mayl horta waa miil miilkaasuna marka laba macnuu leeyahay mid waa eh, mxuah qorigan yare lagu indha indhakuusho ee ta la geliyo dallada la geliyo lagu marsado kaa miil waa la yidhaahaa mirwadna waa la yidhaahaa midkan masaafada ah muxuu ahaay eh, maylka dadka u yaqaanaanna isna miil waa la yidhaahaa marka labadaa midka ula jeedo nebiga caleyhi salatu slam la kala garan maayo ma wuxuu la jeedaa baalkaas yarka ahee qorigaas yarka ah qadarkiisa u dirsan doonta fartaaba inuu ka gaaban yahay mooya ka dheera mise wuxuu jiraa ka wada yani wax kilomitr ka gaaban oo eh, yay jiri doontaa ah, ah, ka miqdaari miilin miil qadarka ilaahay ka ahaato qaala sulaym bnu caamir sulaym ibnu caamirka markaa miqdaar ibnu aswad xadiidka ka warranaya wuxuu leeyahay fa wallahi ma adri ma ogi macanaa bilmiil miilka wuxuu ugala jeeday ma garanayo amasaafatu lardi ma masaafada dhulka buu ka wadaa am ilmiil aladii tukhalu bihi alcayn mise miilka e, isha lagu fuulo yuu ka wadaa ma qorigan yaree lagu indhakuushuh ula jeeday mise masaafadaas ula jeeday ma kala garanayo miil buu marka isticmaalay waa lafdi marka mushtaraga weeyaanoo labadaa midkood uu ku dhacayo ma kala garanin e, sulayman ibni caamir marka midkooday noqotaba waa masaafo aada iyo aad u dhow haddaan ku qadaro marka miilkan kada masaafada ardiga inuu yahay oo maxaa dalku kolkaas ilaa maxaan salaata arbaca kilomitr baan umalayn hal kilomitr wax ka yar qoraxdu hadday midka usoo gaadho waa mid aada iyo aada inay ugubaysa ashacadeeda ugubaysa weyaan qaala fayakunu nnaasu dadku waxay ahaanayaan calaa qadri acmaalihim camalkoodu siday kala ahaayeen yay kala ahaan doonaan fi lcaraqi dhididka dhididku aad bay qoraxdu u kulaylanaysaa aad bay u dhididayaan marka dhididkoodaasuna wuxuu kala badnaanayaa siday u kala dembi badnaayeen wuxuu kala yaraanayaa siday u kala camal fiicnaayeen ah, fa minhum waxaa ka mida man yakunu ilaa kacbayhi mid uu dhididkiisu aan qawyadiisa unu gaadhayo dhididkiisii ilaa inta aan qawyadun keliya u joogo oo wax yar uu yahay baa ka mid noqon doona wa minhum man yakunu ilaa rukbatayhi qaar uu gaari doono jilbihiisa u gaari doono kii ka badanoo jilbaha u gaari doono dhilkiisu dhilka ka baxayo uu jilibka u qaban doono wa minhum man yakuunu ilaa xiqwayhi mid gunta qabadka u imaan doono miskaha halkaas uu mxu isku qaban doono wa minhum man yuljimuhu alcaraqu waxaa ka mid a qaar uu xakamaynaya dhididku xakamaynaayo iljaaman xakamayn xakamaha sida afka looga geliyo oo kale ka afka u gelayo oo intiisa kale un soo qaadanayo intaas eh, wejiga barhkii uun u bannaan tahay oo intii kale dhiid ku qariyey wa ashaara rasuulu llahi sala allahu alay slam biyadihi ilaa fiihi afkiisuu nabiga alay slam gacanta ku ishaaray kolkuu lahaa man yuljim alcaraq uu lahaa uu tilmaantiina ku daray marka afkiisa ku ishaaray nabiga alayh salaatu wasalaam sidaasay marka dadka dhiidka ka bixi doonaayo sidaasay kala ahaan doonaan marka qofka ugu yar fiiriya qofka ugu dhidid yarbaa dhiidkiisa u qaban doona muxuu ahay goomadaha u qarin doonaayo oo u gaari doonaa anqawiyada usoo gaari doona innaga marka qofkii waxoogaa yar qoraxda intuu udhaxo wax yar kasoo dareeraba ismoodaya inuu inuu kuleyl arkay oo muxuu ahay dambe biyo isla gaarayo biyo laysku shubaayo layskaga qaboojiyay iyo waxaas ma jiraan ayb marka maalintaasaa dambaysa baabun fii karati alcaraqi ywma alqiyaama dhididka badnidiisa dadka dhididkiisa marka isku darsamaan qof walbaba intaasoo kale marka ka baxdo waxaad u malaynaysaan makhluuqaadka laysu keenayaan aadamkii ugu horreeyey ilaa qofka ugu dambayn doona waxiba jinsiga bashariga laydhaah oo dhan oo meel keliya laysugu keenay oo dee dadka inta ugu badanoo magaalada iyo fasaaqda ay yihiin kolkii qof walba dhid intaa la egi ka baxo maxaad u malaynaysaan dhididka ka dhalan doona marka meesha عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل إنa الcرقa يومa القيامة dhididku maalinta قiyaamaha ah layadhabu fi الأرضi dhulkuu gelayaa dhulkuu hoosuu gelayaa sabciina baacan toddobaatan baac ayuu dhulka hoosu gelayaa baacana waxaa la yidhaha gacmaha markii hareeraha loo kala fidiyo labada farood inta udhaxaysa midigta iyo bidixdoo midba dhan loo fidiyey inta udhaxaysa ayaa baac la yidhaahaa ayb toddobaatan baac ayuu dhulka hoos u geli doonaa dhididka dadku ayb wainahu layablugu wuxuuna gaadhi doonaa xaggan kale korna wuxuu gaadhi doonaa ilaa afwaahi nnaasi dadka afkiisuu gaadhi doonaa aw ilaa aadaanihim mise dhagahoodu gaadhi doonaa buuli dadka afku u qaban doonaa mise dhaguhu u qaban doonaa buuli riwaayadii hore sheekiyona marka afka odhanaysay eh, dhegti afkuna way isku dhow yihiin baba waa simayb marka halkaasuu soo gaadhi doonaa yashuku hawrun ayuhumaa hawr baa shakiyey ma afkuu yidhi mise mise dhaguhu yidhi can anas bni maliki radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alayh wasalama qaal yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala ilaah wuxuu dhihi doonaa liahwani ahli الnaari cadaaban ahlu naarka qofka ugu cadaab fudud waa abu aalib ibn cabdilmuطalib camu rasuuli llahi sala allahu alay waslam oo jacaylkii nabiga alayh salatu slam uu jeclaa iyo shafaacadiisii ilahay ugaga fudaydiyey Eh, gaalnimuu ku dhintay laakiin gaalnimo hadduu ku dhintay marka cadaab in laga daayo ma suuroorayso eh, laakiin waxaa laga fudaydiyey cadaabkaa laga fudayy isagaa ugu cadaab daran ugu cadaab yar oo intaas lugaha keliya kula jira cadaabka kula jira inta kale khaarijuu ka baxsan yahay marka qofkaasa waxaa lagu dhihi doonaa eh, low kaanat laka dunyaa wamaa fiiha hadday aada lahaan lahayd ee ku sugnaan lahayd adduunyada iyo wix adduunka dhexdiisa ahaayo kunta muftadiyan bihi ma isku furan lahayd adduunyada oo dhan iyo adduunyada wa e, dusheeda oo dhan haddaad lahaan lahayd cadaabkan ma iskaga furan lahayd fayaquulu wuxuu dhihi doonaa nacam haabuu dhihi doono fayaquulu markaasu alla odhanayaa qad aradtu minka waxaan kaa doonay waxaan ku weydiistay ahwana min haada kaa wax ka fudud arrintaa wax ka fudud baan ku weydiistay hal kelimo keliya inaad dhahdo ayaan ku weydiisto markaasaad diiday wa anta fii sulbi aadam adoo aadam dhabarkiisa ku jira intaan ku abuurin ayaan ku weydiistay tangaraad ku yeelay ku weydiistay inaad intaa wax ka fudud oo wuxuu ahaydna an laa tushrika inaadan shariik yeelin inaadan gaaloobin ayaan ku weydiistay markaad weydiistay axsabuhu qaala waxaan u malaynayaa inuu yidhi raawigaa leh aan iska warinayaa leh waxaan u malaynayaa inuu yidhi walaa udkilaka annaar aanan naarna ku gelinin inaadan gaaloobin ana naar aanan ku gelinin yaan ku weydiistay fa abayta ilaa shirka gaalnimo muyax kalaa diiday saasuu ilah ku dhihi doonaa marka maalintaas maalin wax la isku furanayo iyo mid iska aqbalaya toona maaha qof waliba se wax kasta hadii laga aqbalaya waa isku furan lahaa kitaabu sifati ljanna jannada tilmaanteeda baabun fii awali zumratin tadkhulu ljanna jamacada ugu horraysa fawjka ugu horreeya ee jannada geli doona siday ahaanayaan can muxammadin qaal muxamedkaasi waa moxamed ibnu siriin raximah llah moxamed ibnu siriin baa wuxuu yidhi imaa tafaakharuu inay faantameen wa imaa tadaakaruu iyo inay muxu ahaye eh, ku sheesheekaystaan ay yani arijaalu fi ljannati akaruha min nisa labadaa mid bay ahayd miyay isugu faaneen oo rag iyo haweenkaba isugu faaneen o yidhi annagaa jannadayga kaga badan kuwa kalena annagaa jannadayga kaga badan isla dartiibaa munaaqashoodo rag iyo haweenka kooda jannada ku badan iyo sidaasay markaa ku murmeen faqaala abu hurayra markaasu abu hurayra wuxuu yidhi awalam yaqul abulqaasimi sala allahu alayhi wasalam miyaanu nebigu alayh isalaatu wasalaam odhanin isagoo sheegaya marka ina haweenku kaga badan yihiin inay haweenku kaga badan yihiin jannada ragga kaga badan yihiin yuu sheegayaa abu hurayra marka qolyadii lahaa jannada waxa u badan haweenka u badan ayuu marka abu hurayra u xukumayaa laakiin xadiid dambe oo soo socdaana wuxuu sheegi doonaa inay haweenku muxuu ahay ahlunaarka ugu badan yihiin labadaana marka isma khilaafayaan haweenka haddii lagu daro kuwa xuurulciinta la yidhaha iyaga jannada lagu abuuray iyagaa ragga ka badan laakiin aadamiyaadka marka laisu fiiriyo ragga iyo haweenka aadamiyiinta iyo aadamiyaadka marka laisu fiiriyo ragga aadamiyiinta haweenka aadamiyiinta kaga badan haweenku ahlu naar kaga badan yihiin naartay ragga kaga badan yihiin ragguna jannaday kaga badan yihiin miyaanu nebigu odhanin buu leeyahay ina awala zumratin tadkhulu ljanna jamaacada ugu horraysa ee jannada geli doontaayo calaa suurati alqamari dayax suuradiisu ay leeyihiin leylata albedri habeenka afyar tobnaad yacni nuurkoodu uu la yahay wejigooda nuurkiisu dayx habeen afariyo tobnaad ah walatii taliiha midda ku xigtaana zumrada ku xigtaana calىa adwa'i kawkabin duriyin fi الsamaa calىa adwa'i kawkabin xidigka ugu nuur badan duriyin yani mudayb oo ifaaya xidig marka dayaxa wixii ka soo hadhay xidigyada kale un xidigka ugu nuur badan midabkiisa iyaguna leeyihiin iyo nuurkiisa likulli imri'in minhu mid waliba wuxuu leeyahay zawjataani laba haweenuu leeyahay itnataani oo laba ah yuraa la arkaayo muqu suuqihimaa dhuuxa kubabkooda suuq waa jamcu saaq kubka weeyaan kubabkooda dhuuxoo dhuuxiisaa laga arki doonaa min waraa'i laxmi hilibka gadaashiisa yani hilibkii iyo lafti iyo ma qarinayaan sida muraayaqda iyo zajaajada iyo sharaabka koobkaas hadda ku jiraayo aan u qarsoomayn ina looga arkaayo sidaas oo kaleba iyagana nadiifnimadooda iyo latiifnimadooda iyo midabkooda saafinimadiisa ayaa waxaa loogu arki doonaa dhuuxooda ayaa laga arki doonaa dibadda laga arkaya wamaa fi ljannati aczab jannadana wax doobay kuma jiro rag oo dhan wada haween bay leeyihin marka nin walibaa nalla buu leeyahay marka haweenkaa ka badan wey haweenka baa ka badan laakiin taasi waxaa weeye haweenka marka lagu tiriyo xurucinta lagu tiriyo عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة min أمتي جamاacada ugu horaysa jannada gelaysa ummadaydihi عalىa suuraةi الqمri laylaة الbdr suuradda dayaxa ee habeenka afariy tobnaad ay leeyihiin yani nuurkiisoo kaley leeyihiin ثuma الadiina yaluunahum kuwii ku xigaa kuwa ku xigaana عalىa أshaddi najmin dayax xidigka ugu daran fi السmاء cirka ku jira idaa'atan ifid ah ka ugu iftiin badan xiddiga ugu iftiin badan xiddigaha samada ah midabkiisa iyaguna leeyihiin uma hum bacda dalika manaazil uma hum yani annaas dadka jannada gelaya intaas wixii kasii dambeeya darajooyin bay kala yihiin qolaba qolada ka dambaysa ayaa kasii darajo yar oo kasii nuur yar yan laa yataqawatuun ma saxaroodaan walaa yabuuluuna ma kaajaan walaa yantaqituun ma duursadaan walaa yabzuquun mana dhuftuftaan nadaafa taama weeyaan waxaasoo dhan ma wada leh amshaatuhum shallooyinkoodu dahabu waa dahab shallooyinka ay ku shallaystaan waa dahab ma aha caad iyo qori iyo waxba kale toona ma ah dahab weeye shallooyinkoodu wa majaamiruhum idamadooduna dabqaadkooduna aluluwa waa cuud cuud weeyaan yani dhuxusha lagu shidaayo muxuu ahaye dabqaadkooda lagu shidaayo ayaa coodkii ah wixii lagu ridaayey ee carabta keenaya marka waa wax ka sii daran ayb dhuxushooda muxuu ahaye wax ku shitaan ee idanka ay ku qaacsadaan lagu rido waa bahalkaas cuudka weeyaan wa rashaxuhum dhididkooduna almisku miski weeyaan dhididkooduna waa miski yani sida miski ugu udgaayaa akhlaaquhum khuluqdoodu dabcigoodu alىa khulqi rajuli waaxidin nin keliya abcigiisa weeyaan nin keliya abcigiisa isla leedihiin kulligood waa isku wadaa qalbi keliya wax iskhilaaf iyo waxaasiyo male calىa tuuli abiihim aadam dherarkii aabbahood aadam bay leeyihiin kulligoodna marka intay laaleegyihiin waa sidii aabbahood aadam uu ahaa situuna diraacan toddobaatan lixdan xusul lixdan dhudhun weeyaan yan xagga dherarka kulligood waa intii aadam uu kolkuu ilaah abuuray uu ahaa oo wada lixdan u weeyaan ballarkoodana todoba ayb qaala ibnu abi shayba calىa khalqi rajulin calaa khuluqi rajulin halkii hore kii hore calaa khuluqi rajulin waaxid intuuna ku darinba wa qaala abu quraybin calaa khalqi rajulin khalqigu marka waa abuuritaanka siday u dhisan yihiin u samaysan yihiin isku hal nin keliya suuradii bay isla leeyihiin ka horana wuxuula isku hal qof keliya akhlaaq abciga isla leeyihiin marka hadday isku wada kulligood is wada dabci yihiin khilaafaad iman maayaan khilaaf iyo muran iyo khilaafka iyo waxaa keena markaa dabka dabaacdiisa kala gedisan yaa keena kulligood waa isku hal qalbi bay yihiin iskhilaafi maayaan wa ibnu abi shayba calaa suurati abiihim halkii tii hore ahayd calaa tuuli abiihim ay ka ahayd waa alfaad yaryaro labada ninee raawiga ah, abu qurayb maxamed ibn alcalaa iyo muxuu ahaay abu bakr bn abi shayba waxoogaa alfaada yaryar suklamanayna waa iska wadan baabu man ydkulu ljannata calى suurati aadam can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam khalaqa allahu caza wajala aadama calaa suuratihi ilaa aadam wuxuu ka abuuray suuraddiisii buu ka abuuray suuraddiisii damiirkaa suuratihi wuxuu u noqonayo hadda ka horna waynu soo maray inay mufasiriinta qaar waay shuraaxda qaar waxay ku sharxeen inay damiirkaasi aadam u noqonayo laakiin waxaa jirta riwaayad oo sheegaysa inuu e, loola jeedo alle loola jeedo ilaahay aadam wuxuu u abuuray sida alle oo kale yani sifada alle oo kale ku abuuray aadam wuxuu leeyahay e, weji buu leeyahay wuxuu leeyahay gacmuu leeyahay ilaahna marka sida oo kale weeye inkasta oo marka ay kala duwan yihiin e, ilahay gacmihiisa waa kuwa isaga u laayiqo ayna garanayn wejigiisa iyo indhihiisa iyo kulli waa waxyaala isaga u laa'iqa ah. marka siduu ilaahay indha leeyahay aadamna indhuu ilaah u yeelay weji buu ilaah leeyahay ilahna aadam wejigu u yeelay gacmuu ilaah leeyahay aadamna gacmuu u yeelay laakiin labada gacmood iyo labada lugood waxaan jeeda labada mxuu ahay weji iyo waa kala duwan yihiin marka damiirkaasu ilaah buu noqonayaa tuuluhu situuna diraacan dherarkiisuna lixdan wuxuu ahaa lixdan mxuu ahay dhudhun ayuu ahaa falamaa khalaqahum markuu abuuray buu qaala wuxuu ku yidhi idhab tagoo fasallim calaa ulaa'ika annafari jamacadaa soo salaam malaa'ig meel fadhida ayuu ilaah yidhi orodoo soo salaam waxaa la berayaa aadan baa lagu tababarayaa sida markaa iyo duriyadiisu iyo kolka laysu yimaado sida laysu salaamo ayaa lagu tababarayaa marka salaamtan dadku kolka isu yimaadaan aysa salaamaanu taariikhdeeda halkaasay ka soo bilaabantaa ilaa jannadana way soconaysaa ma go-ayso whm nafru min almalaa'ikati juluus waa jamaca malaa'iga oo fadhida ayuu kuwaasoo salaamka u lalahaayo waa malaa'igta fastamic ka dhegayso maa yuxayuunaka bihi waxay kugu salaami doonaan fa inaha taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika waa salaamtaada iyo salaamta awlaadaaday noqon doontaay salaamoo waxay kugu jawaabaan soo dhagayso fadahaba waa tegay faqaala markaasu wuxuu yihi assalaamu calaykum ku yidhi malaa'igti faqaaluu markaasu waxay yidhaheen assalaamu calayka waraxmat ullah qaala fazaaduuhu waraxmat ullah waraxmat ullahi bay ugu dareen marka marka qofku qof markuu salaam salaamu calaykum ku yidhaaho salaamu calaykum waraxmat ullah waa inaad eh, calaykum asalaam waraxmat ullah aduu calaykum asalaam waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah hadduu ku yidhaana eh, eh, asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu siiba waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minhaa aw rudduha marka salaamtii lagu salaamay mid ka wanaagsan inaad ku salaamto ama tiyada iyadii u nafteedii mid ka wanaagsan bay marku salaamiyaan ziyaada kale qaala fakulu man yadkulu ljanna qof alla qofkii jannada galaaba calaa suurati aadama calayhi salaam suuraddii aadam buu ku sugan yahay sidii aadam u ahabu wa tuuluhu diraacan falam yazal ilkhalqu dadkii maanay ka zuulin yanqusu inuu sii yaraanayo bacdahu yani bacda aadam xata al'aan kaniya waxay marka dadku meel kasta al waxay rumaysan yihiin jiil weliba jiilkii ka horreeyey inuu kasii ka xoog xoog badnaayo ka quwo badnaayo ka waxtar qaadnaayo ka ka cunto badnaayo waana wax jira marka ayb marka dadku hoos bay usii socdaan waa sii yaraanayaan marka waxaa tan marka xadiidkan wuu beeninayaa nadariyadan marka la yaqaana inay dadku awal hore ka soo baxeen wax eh, iyagoo yaryar ama nabaataad ah ama dafaadic iyo waxyaala xasharaad ah ama quruud ah marka ay tii ah, mxuu usii kordhay oo taraqi iyo taطawur iyo waxyaala nadariyadaas la yidhaaho nadariyadaasna hadda nadariya qadiima maaha ninkan darwin la yidhaaho isaga uguma horreynin uguma horreyn ninkan yurubka undaa ugu horreeyey iyagu hadda kahor aan amaqli jirin rag ka horreeyey ibnu khaldoon baa ka hadlay ibnu biskuweyn baa ka hadlay oo rag hore baa ka hadlay oo koori safa iyo hore xataa ka hadli jiray marka waana nadariyad been oo baatil ah marka ilaa wuxuu abuuray bani aadamka isagoo calaa akmali xaala ah uu abuuray xaaladiina marka hoos buu weligii usii yaraanaya hoos usii dhacay baabun yadkulu ljannata aqwaamun afidatuhum mila afidati ayr afida waa jamcu fu'aad fu-aadkuna waa qalbiga yani jannada waxaa geli doona dad oo qalbigoodu qalbiga shimbirta oo kale uu yahay qalbiga shimbirta oo kale yani cabsida shimbirtu waa fulay weeyaan waa cabsi badan tahay marka sidaas oo kale cabsi had iyo goor u jirtaa ilahayba ka cabsanayaan ama khafiifo weeye qalbigooda way khafiif ahoo idaa laga wada tashbiihaas midkaasa waa noqon karaa can abi hurayrata radia allahu canhu an الnabiy salى اllahu alيyه waslama qaal yadkulu ljanna jannada waxaa geli doona aqwaamun niman baa geli doona afidatuhum qalbiyaalkoodu misla afidati طayr shimbiraha qalbigooda oo kale uu yahay oo khifada uu kagala mid yahay ama cabsida uu kagala mid yahay baabu ixlaali الridwaani calى ahli janna ilahay ridwaankiisa raadi ahaanshihiisa in lagu dejin doono yani la siin doono dadka ahlujannaha ah markii jannada la geliyo can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalayh waslama qaal in allaha caza wajala yaquulu liahli اljanna ilaahay baa wuxuu ahlujannaha ku dhihi doonaa markay jannada galaan ka dambow yaa ahla اljanna ahljannihiiow dhahaya ilah baa u dhawaaqaya fayaquuluuna markaasay odhanayaan labayka rabbanaa wasacdayka waalkhayru fii yadayk ilahay bay u jawaabayaan ilaahay ou hoobaa ku nidhow hadiyo goorno markaa waxa naga rabtooba ilaah waa ku jawaabaynaa khayr oo dhannaadaa gacanta ku haya fayaquulu markaasu wuxuu odhan hal radiitum mabsuud ma tihiin jannadii aan idin geliyey mabsuud ma ka tihiinoo mase waxba idin dhiman fayaquuluuna markaasay odhanayaan wamaa lanaa laa nardaa yaa rab oo maxaa noogu wacan oo aanaan raalli u noqonaynin waqad actaytanaa waxaabadna siisay maa lam tucti axada min khalqik waxaadan siinin khalqigaa dadka ka mid aadan siinin baadna siisay seanaan raalli u noqonaynin fa yaquulu markaasu wuxuu odhanayaa iyu garan maayaan waxaan kada la siiyey wax ka sii wanaagsana inuu jiro ilaah baase garanaya wuxuu u weydiinayaa inuu waxaas wax ka sii wanaagsana inuu jiro oo siiyo marka markaasu wuxuu odhanayaa alaa ucطiikum afضala min dalik kaa wax ka fiican miyaanan idin siinaynin fayaquuluuna markaasay dhahayaan yaa rab ayu shayin afضalu min dalik oo keebaa waxaan kada ka fiican fayaquulu markaasu oo dhihayaa uxillu calaykum ridwaani waxaan idinku duldejinayaa on idin siinayaa inaan raalli idinka noqdo falaa ashatu calaykum bacdahu abadan aanan idiin cadhoonayn hadda kadib mar dambe aanan idiin cadhoonayn taasaa marka ay aada ugu farxi doonaan oo jannada farxay ku farxeen tuka weyn yay ku farxayaan ilan jannada kol hadday muxuu ahaaye aan ridwaan ridwaankaan aan la siinin kolo wax kada wax kale ma ka dambayn doonaa ma laydinka saari doonaa inay qalbigooda soo gashaa suuroobi lahay marka ammaan kaamira baa la siinayaa waxaan kadu wax daa'ima inuu yahay wacar aanay ka dambaynin cuquuba aanay ka dambaynin cadaab aanu ka dambaynin aan laga baxaynin inuu yahay iyo marka ogaanaya markaas taasi aada ugu farxi doonaan ayb sida amin shaacir baa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahy axaqu lhami cindii fii suruurin taxawala canhu saaxibuhu intiqaala murug waxa ugu ugu weyn buu leeyahay qof intuu suruur farax ku jiro duuna ku jiro haddana uu garanayo inuu farxaddaasu ka tagaayo taas ugu murug badan marka iyagu marka murugtii ee mxua farxaddii iyo nicmadii iyo haddii la ogaado inaan wax dambe ka dambaynin oo xumi aanu ka dambaynin kolkaasay kaamil noqonaysaa mid laga baqaayo marka zawaal looga baqaaya nicmo kaamila ma baabu taraa'i ahli ljannati ahla alguraf bildhaansashada ay bildhaaminayaan ay fiirinayaan dadka ahlujannihii ahla alguraf yani fawqaqa dadka ka daraja sarreeya ba laga wada yani ahlurafka dadka eh, ahlurafka ee eh, manaasisha aada u sarraysa degan siday u bildhaansanayaan ee ugu muuqanayaan sida xidigaha inagu aan u bildhaamin oo kale inay u fiirinayaan عن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل إن أهل الجنة أهlu jannuhu layataraa'wna way istutusiyaan أهل الغرف fوqaqa dadka ku jiraba istutusiyaan min fوqihim dushooda kamaa tataraa'wna sidaad isu tusisaan alkawkaba xidiga adduriya yani mudiica ee ifaaya algaabira ee dhacaya ama ka soo baxaya aabir labada macnaba waa yeelataa marka waa min aladad carabiga waxaa ku jirta alfaad addaad layidhaaho lafdigii keliyaha laba macno isu cagsiga u tusinayo sida kelimada jawn la yidhaha maalan abyad iyo aswad baa labadaba loogu isticmaalaa marka gaabara iyaduna waa sidoo kale dahaba iyo jaa-a labadaba way faa'iidaysaa marka xiddiga soo baxaya in loola jeedo iyo xiddiga sii dhacaya in loola jeedo labadaba waa ixtimaashaha xiddiga soo baxaya min alufqi jihada ka soo baxaya sidaad u bilaabsataan min asharqi bariga abara marka aan kuaalqaabir aan ku fasiray weeyaan aalic jaya awal maqrib ama kabalu oo halkan qabarada ku fasira marka inuu yahay dahaba xidig sii dhacaya ama xidig soo baxaya sidaad u fiirisaan iyo siduu idinka fogyaayaan xidig soo baxayaayo ama sii dhacayaayo aada bay nooga fogya sooma meel fog baynu ka fiirinayna sidaasoo oo kale bay marka dadka ahlu jannaha caadigiina dadka ahlu khurafta ee ka sarreeya sidaasoo kale ay dushooda uga fiiriyaane meel aad uga fog ay uga bilaamayaan oo ka fiirinayaan tafaawudkaas marka maalintaasi waa aad buu daran yahay marka ilaah uu leeyahay wala alaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila tafaawudka hadda adduunyada jooga nin muxuu aha miskiinahoo tuugsanaya oo addimalahoo dhil ku gurguranaya iyo iyo nin boqorahoo ku socda muxuu ahay baaburra wanaagsan iyo dayuurada iyo kusalaa iyo tafaawudkoodaas waxba ma aha waa isku dhowyeena tafaawudka adduunyada ee jannada sida loo kala sida loo kala darajo weyn marka la fiiriyo ayb marka ahlujannihi baa sidaa u kala darajo weyn qiyaamaha litafaaduli maa baynahum kala tagsanida waxa u dhexeeya say u kala tagsan tahay qaaluu yaa rasuula allah tilka manaazilu alambiyaa kuwaas waa guryaha ambiyada marka oo sida loo fiirinayaa sida jannaha caadiga uga fogey waa guryihii jannada ee guryaha ambiyada weeyaan laa yabluguhaa kayruhum qof kale ma gaarayo darajooyinkaada qaala markaasu wuxu uhi bala a waladii nafsii biyadihi ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartae waxaa gaarhaya rijaalu niman baa gaarhaya aamanuu billaahi alla rumeeyey wasadaquu lmursaliin mursaliintiina rumeeyey baa gaari doona dad mu'miniin oo caadiya baa gaari doona ambiyada aan ahayn baa darajaadkaas gaari doona marka ambiyaduna marka waa kasii sarraysa baabu akli ahli ljannati fiiha عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يأkل أهل الجنة فيها ahlu jannuhu jannada dhexdeeda waxbay ku cunaan waxna waa ka caddaan walaa yataqawatuun mana saxaroodaan walaa yamtakituun mana duufsadaan walaa yabuuluuna mana kaajaan walaakina طacaamahum cuntadoodu daalika ee kaasihi jushaa'un daaco weeyaan karashaxi lmiski sida muxuu ahay dhididka miskiga oo kale yulhamuuna tasbiix tasbiixay lagu ilhamin markay akuurta cunaan ay cabbaan ay dhargaan waa daacsanayaan waana dhididayaan marka daacadoodaasuna daaca ah, udgoon weeyaanoo miskiga oo kale ah dhididkoodaasuna marka waa dhidid isaguna udgoonoo miskiga oo kale ah mid muxuu ahaye wasaklihiyo aan ahayn iyo dharka ka wasakaynayo aan ahayn kaasay marka cuntadii kaga baxaysaa ee marka saxare iyo kaadi iyo ma jiraan yulhamuuna tasbiix tasbiix baa lagu ilhaaminayaa wataxmiid kamaa tulhamuuna nafas sidai ninka neefsaso laydinku ilhaamiyey ayna idin dhibaynin waan neefsanaynaa oo abiici inoo tahay neeftu sidaasoo kale iyaguna tasbiixdu ay u tahay abiici kale takliif maaha marka ki lagu takliifiyo cibaado oo la amray oo ma aha waa mida laku ilhaamiyey oo subxaan allahi alxamdu lilaahi daas gurayaan sida neeftu inagu inoo tahay oo kale baabu tuxfati ahli ljanna ahlujanna hadiyagiisa tuxfa waxaa la yidhaha waxa hadiyada ahe wanaagsan ee la isku maamuuso ayaa la yidhaahaa marka waxaa loo lagu maamuusi doonaa ahlujannaha lagu maamuusi doono ee marka ay dhintaan ee ugu horraysa jannada ay galaanbaba baa loola soo gurman doono ee loogu sii talagalay intaana imaanin nuzulna waa la yidhaha tuxfana waa la yidhaha markaas can hawbana mawlaa rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam hawban ibni bujdub radia allahu canhu mawlaa rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaala kuntu qaa'iman cinda rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi agtiisaan taagnaa fa jaءa waxaa yimid xabrun min axbaari اlyahuud caalimun min culamaai lyahuud yani nin caalima oo culammadii yahuudda ka mid ayaa u yimid nabiga alayh الsalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi assalaamu calayka ya muxamed yahuudigii baa sidaa yidhi fadafactuhu waan riixay dafcatan riixid kaada uu u dhowaaday yusracu minha inuu u fog oo u dhawaaday yaa maxamedaasu ku qoonsaday marka hawbaan yaa rasuula allahi maa ilaahid buu leeyay yaa maxamed maxaad u leedahay markaasuu intuu laabta qabtay yu dib u riixay ulaa ka kufigaaray fa qaala markaasu wuxu uhi lima tadfacunii maxaad ii riixaysaa faqult alaa taquulu yaa rasuula allah yaa rasuul allah miyaadan dhahaynin yaa maxamedu maxaad u leedahay ayib marka dabcan waa yahudi isagu markaas ninkastoo ogaa oo inuu rasuulka ilaahay yahay uu yahay haddana ma ictiraafayo faqaala alyahuudiyu yahuudigii baa wuxuu yidhi innamaa nadcuuhu bismihi aladii samaahu bihi ahluhu waxaan ugu yeedhaynaa magacii dadkiisa ula baxeen annaga miyaa ula baxnay aabihii hooyadiisa ula baxay magacii dadkiisa ula baxeen baan ugu yeedhaynaa faqaala rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ina smii muxamed aladii samaanii bihi ahlii magacayga ah dadkayga iila baxeen waa muxamed faqaala alyahuudiy yahuudigii baa wuxuu yidhi ji'tu as'aluka waxaan imid inaan ku su'aalo faqaala lahu rasuulu llahi sala alla alay sl rsulka ilaahi baa wuxuu yidhi ayanfacuka shay-un in xadadtuka haddii aan kuu sheego ma waxbuu kuu tarayaa haddii intaad waxay weydiiso aan kuu sheego ma waxbuu kuu tarayaa qaala asmacu biudunaya dhagahaygaan ku maqlayaa iska maqlayaa sakata rasuulu lahi fanakata rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku ilaah wuu qodqodeeyey dhulku qodqodeeyey bicuudin macahu qori uu hayay dhulka ku faarfaaray nebigu alayhi salaatu wasalaam faqaala markaasu irsal su-aal faqaala alyahuudiy yahuudigii baa wuxuu yidhi ayna yakunu nnaasu yowma tubadalu alardu gayra alardi waasamaawaat dadku xaggay joogi doonaan maalinta dhulka dhul kale lagu bedeli doona ee cerkana cer kale lagu berderi doono ayb siduu ilaah qur-aanka ugu sheegay suuraةu zumar yuma tubadl arض غayr اlأrض may suuraةu ibrahim maalinta dhulka dhul kale lagu bedeli doono intaan dhulka dambena la keena dhulkan kada kalena la qaado halkay dadku joogayaan sidaasuu weydiiyey marka yahuudigaasu nabiga alيه الsalaatu wasalaam faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam hum fi dulmati duna aljisri mugdigay ku dhex jiri doonaan ee ka sokaya bundada bundada muxuu ahay dulmartay naarta dulmartay lagu dhexmari la dulmari doono meel ka sokayso oo mugdi ah ayay joogaan dadku qaala faman awalu nnaasi ijaazatan dadka yaa ugu horreeya xagga gudbinta yaa ugu hor gudbi doona ee muxuu ahay israafka ugu gudbi doona jisriga ah qaala fuqaraau lmuhaajiriin fuqarada muhaajiriinta ugu horgudbi doonta qaala alyahuudiy yahuudigii baa wuxuu yidhi famaa tuxfatuhum xiina yadkhuluuna aljanna maxay tahay hadiyadoodu kolkaa jannada galaanna waxa loo kaydiye lagu maamuusi doonee kolkaa loo soo hadiyin doonaayo ee cuntadii maxay tahay qaala ziyaadatu kabidi nuun mallayga beerkiisa intiisa ziyaadada ah weeyaan beerkiisa in la xidhiidho oo ziyaada ah taasaa loo keeni doonaa qaala markaasuu yahuudigii yidhi famaa gidaa'uhum alaa irihaa calaa iriha yani bacdaha maxay yahay marka cuntadooduna intaas dabadeed kolka intaas maamuustaas hore loo keeno waxoogaabaas khafiifkaa ah loo keeno maxaa ku xigi doona cuntadooda noqon doonaa qaala markaasuu wuxuuhi yunxaru lahum waxaa loo qalayaa hawru اljanna aladi kana yaakulu min atraafiha dibiga jannada ee jannada aafaheeda daaqa kaasaa loo qali doonaa qaala famaa sharaabuhum calayhi sharaabkoodana muxuu cuntada ka daba cabi doonaan qaala markaasu wuxuu yidhi min caynin fiiha tusamaa salsabiila dil jannada ku jirto oo salsabiil la yidhaaho taasaa sharaabkoodana u noqon doonaa qaala markaasu yahuudigu wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay run baa sheegtay buliyo marka cilmigii hore uu awal hore haystay ee rusushii ilaahay hore uu ka dhaxlay taasay waafaqday jawaabkii nabiga alayh isalaatu wasalaam markaasu waa runta qaala yahuudii baa haddana wuxuu yidhi waji'tu waxaan u imid as'aluka inaan ku weydiiyo can shayin laa yaclamu axadu min ahli اlard ilaa nabiyun aw rajulun aw rajulaan wax aanu wax ahl dadka dhulka ku nool aanu aqoonin nin ama nebi ah ama hal nin ama laba nin oo kale mooyaane wax kaloo yaqaana aanu jirin inaan ku su doonay yaan u imid <clears throat> qaala wayanfacuka in xadatuk waxbuu kuu taraya haddaan kuu sheego qaala asmacu biidunaya waan iska maqlaya dhagahaygaan ku maqlaya qaala ji'tu as'aluka can اlwalad ilmahaan ku weydiinaya ilmahaan ku weydiinaya yani ilmahaan ku weydiinaya wuxuu ka wadaa ilmuhu muxuu marna ugu ekaadaa hooyadii iyo reerabtigu ugu ekaada marna aabbihii iyo adeeradii iyo ugu ekaadaa taasuu weydiinaya ayb marka qaala markaasuu nebigu alay slat slam wuxuu yidhi maau rajuli abyad biyaha ninku waa kuwa cad wa maau lmar'ati asfar haweenka haweenayda biyaheeduna waa kuwa jaalla calow a weeyaan faida اجtamacaa markay kulmaan facalaa uu sarreeyo dul maro maniyu الrajuli maniya almar'a biyihii ninku biyo haweenka ay ka ku sarreeyaan adkaraa way labeeyaan biidn illah yani ilmo labuu noqdaa haddii biyaha ragku dusha maraan waxaad muxuu ahaaye waxaa noqonayaa ilmihii ilmo labuu noqonaya waidaa calaa maniyu lmar'ati maniya arajuli aanataa biidn illah haddii biyaha haweenaydu kuwa ragga kuwa ninka kasoo kormaraanna way dhadigaynayaan ilmo dhadig bay dhalayaan biidn illahi tacaala qaala alyahuudiy yahuudigu baa wuxuu yidhi laqad sadaqta wa innaka la nabiyun run baa sheegtay nebi baanan tahay uma insarafa waa tegey yahuudigii fadhab waa gadoomo waa tegey faqaala rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi laqad sa'alanii haada kan wuxuu su'aalay can aladii sa'alanii wuxuu su-aalay buu i su'aalay wamaa lii cilmun bishayin minhu anigoo waxba ka aqoonin xataa aataani illaahu bihi ilaa u ii keenay ilahay markaa kolkuu su-aalayey amaana ka aqoona arrinta marka ilahay baa ii waxyooday kadanbow uu weydiiyey kadanbow baa ilahay waxyooday ayb marka xadiidkan sidaad arkaysaan wuxuu ku tilmaamayaa sida ilmuhu marna laba u noqdo marna dadig u noqdo sarraynta biyaha rag iyo haweenka si ragba u kala sarreeyaan riwaayo kalena waxay sheegaysaa idaa qalaba bay dhahaysaa idaa qalaba halkay riwaayadanu ka ahayd idaa cala idaa qalaba dhahaysaa ayb markaas <clears throat> sidan marka lagu yaqaano sayniska iyo sheegaan haweenka muxuu mm, ahay haweenkuna inay wuxuu leeyahay x keliya sooma x un ragga kiisana x iyo y markaa hadduu kan iyo kana isqaataanna waxaasu noqonaya hadday labada x isqaataan waxay noqonayaan sida ay leeyihiin marka inay inay run tahayna waa suurowdaa marka inay run tahayna taasina waa suurowdaa marka sidii xaqiiqada ahayna marka sida nabiga alay slam uu ku sheegay waxyiga ilaahay uu sheegay waa hadba midkooda xoog roonaada midka kale ka sarreeya kaasaa qaadanaya ilmihii uu raacaya oo dhadigii iyo labkii iyo ka raacaya iyo ekaanshihii iyo baabu fi dawaami naciimi ahli اljanna can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay waslama qaal man yadkul اljanna jannada qofkii galaayo yancam waa raaxaysanaya laa yab'as ma dhibaatoodo dhibaato waa reebay qofkii janno galaa siduu ilaah uu leeyahay faman zuxzixa can الnaari waudkila اljannata faqad faaz waa liibaanay oo marka dhibaato oo dhan waa reebay nicmo iyo raaxo mooyaane laa tablaa hiyaabuhu dharkiisu ma duugoobo walaa yafnaa shabaabuhu dhallinyaronimadiisuna ma baaba'do yani ma duqoobayo da ma qabanayso ma duqoobayo dharka ma dhammaanayo qorax ma qabanayso ma dhaxamoonayo ma jihanayo ma cadhoonayo ma naxayo wax mxaaha muran iyo khilaafaad iyo ma jirto walaalnimo iyo isjeclaansho iyo isziyaarasho iyo isla sheekaysasho iyo nicmo kaamila mooyaane oo mid walbaba min naxiya nafsiya naxiya maadiya raaxada taamka ah iyo had iyo goor lagu jiraya yani baabun fi ljannati shajaratun yasiiru الraakibu fii dillaha miئata caamin laa yaqطacuha عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاaل إنa في الجنة جannada waxaa ku yaala لشhaجaرaة geed yasiiru الraakibu qof wax fuushanu uu soconaayo fii dillihaa harkeeda miئaةa caamin boqol sannadood boqol sannadood halkeeda u soconayo laa yaqtaca aanu goynaynina aanu gudbaynin yani boqolkaas sannadood kolkay dhammaato iyadoo weli arkeedu wax sii laaban yahay ayay dhammaan lahayd weliba riwaayaadka kale qaarkoodba waxay leedahay raakibu ljawaad almudamar faras orod badan nin ku ordaaya marka uu ku orodsiinaya baa halkeeda wuxuu socon hoos socon kari lahaa waa halgeed halgeed baa intaa leeg markaas boqol sannadood aan kuna aan kuna gooyan yani qaala abu xaatim abu xaazim abu xaazim salaamatu bnu dinaar abu xaazim alacraj raximah llah ninkan sahl ibnu sacd xadiidka ka warinaya wuxuu leeyahay faxadadtu bihi annucmaan ibna abi cabaasin الzuraqi ayaan u sheegay xadiidka kada faqaala markaasuu yihi xadaanii abu saciidin اlkhudri can الnabiy salى اllahu alay slam qaal ina fi اljannati shajarata yasiiru raakibu اljawaad almudamar asaric saciid baa intaa marka ziyaada ku daray abu xaazim salamatu bnu dinaar yaa markuu sahl bnu sacdin xadiidkan u sheegay buu marka isaguna nin kale usii sheegay ninkii kale marka wuxuu u sheegayaa isna inuu saxaabi kale ka maqlay xadiidkan laakiin ziyaadadan ay lahayd oo wuxuu leeyahay jannada waxaa ku jira geed oo uu soconayo alraakibu qofka fuushan aljawaada faraska wanaagsan faraska wanaagsan baa jawaadda idhaaha almudamar mudamarna waa kaynu hadda ka horna soo marray xadiidka ibnu cumar fardaha baratankoodii iyo ku saabsanaa waxa weeye fardaha la diyaarinayo in ama dagaal lagu galo ama sibaaq lagu galo loo diyaarinayo baa muxuu ahayey la caatayn jiray oo in muddo inta meel lagu xidho baa biyaha iyo baadka iyo loo yareyn jiray oo lagana dhididin jiray si ay u fududaadaan marka faraska sidaasoo kale loo galay mxu ahay aad asariic eh, orodka badan qofka fuushan baa wuxuu socon lahaa mi-ata caamin boqol sannadood ma yaqtacu aan gooyeyna neka awr iyo ma aha qof lugeynayo iyo ma aha fii sifati khiyaami aljanna jannada khaymadaheeda khaymadaheedana marka waxaa laga wadaa hal guri oo isku kulligiisa isku hal muxuu ahay eh, hal maata keliya yani lu-lu jawhara mujawafa oo aan ahayn guryaha jannada muxuu ahay laba nooc kale ah qaar waa kuwa dhisan oo labina min dahab oo labina min fida ama labina min dahab oo labina oqra min dahab sidaas ah qaarna waxaa weeyaan hal shay keliyahoo xordan oo daloola kuwaasaa khayme la yidhaha marka can abi muusa radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslama qaal ina fi ljannati khayma jannada waxaa ku jirta khaymad oo min lulu'atin mujawafa luul xordan ah luul xorday ah ma marka qumaash iyo shiraac iyo waxyaalahaas kama samaysna qaynadahaas waa mile iyo aad ku aragtaan oo kale iyo maaha carduhaa ballarhkeedu sittuuna miilan lixdan mayl weeyaan fii kulli zaawiyatin rukni walbaba minha ahlun xaas buu ku leeyahay ayb eh, lixdankaas miil meel kastaba qadarkii walbaba waxa u jooga haween gaara u jooga laa yarawna alaakhariina kuwa kale aan arkaynin yatuufu calayhim almu'min uu isu marayo qofka mu'minka isu wada marayo kulligooda quwadba ilah u siinayo ka daali maayo jimaaca ah, haweenkii iyo ka daali maayo boqol haweena dhowr boqol haweenabu marka hal mar isugu mari karaa marka waa ladla kaamila bu had iyo goor ka helaya dacfi iyo tabaryari iyo waxmamahela baabun fii suuqi اljanna عan anas bni maliki radي allahu canhu qaal ina rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal ina fi اljannati la suuqan jannadu suuq bay leedahay saylad bay leedahay jannadu ya'tuunahaa ay imaanayaan kula jumcatin maalin kastoo jumcaaba ay imaanayaan fatahubbu riixun tahubbu waxaa muxuaha ku kici doonta yani soo mari doonta riixu shamaal dabaysha shamaalka la yidhaaho waa dabaysha waqooyiga ka timaada taasaa soo mari doonta fataxtuu fii wujuuhihim wa hiyaabihim waxay ku buubinaysaa wejigoodii iyo dharkooday ku buubinaysaa waxay ku buubinaysaa marka miski iyo alwaan iyo waxyaala saasay ku buubinaysaa ay sido bay ku buubinaysaa ku daadinaysaa fayasdaaduuna waxay ziyaadsanayaan xusnan wa jamaalan qurux bay ziyaasanayaan markaas mawaadda ay ku rushaysay ayay qurux ku ziyaadsanayaan midabkoodii sii oo dharkoodii sii fayarjicuuna ilaa ahlihim dadkoodii bay kusoo noqon doonaan waqad isdaaduu xusnan wa jamaalan iyagoo qurux iyo ah, iyo wanaag ee usoo kordhay fayaquulu lahum ahluuhum dadkoodii baa ku dhihi doona haweenkoodii ay ka tagaan ay ku dhihi doonaan wallahi laqad isdadtum bacdanaa xusnan wa jamaalan wari waa soo quruxsanaateen quruxdiin baa qurux kale alla idinku sii daray iyagana haweenkiina intii iyaguna ka maqnaayn baa iyaguna lasii qurxiyay qurux kale loogu sii daray fayaquuluuna markaasay dhahayaan wa antum wallahi laqad isdadtum bacdanaa xusnan wa jamaala o idinkuna waa si quruxsanaateen si kaga tagna idinkuna ma idin ay sii badasheen idinkuna waa quruc ilaahay ku samaynaya ma hato iyagu isku samaynayaan u dhiboonayaan marka marka qofkii jumcada ka qayb geli jiray ee jumcada u jarmaadi jiray wanaaggaasuu helayaa maalinta jannada inta lagu jiro kolkii waqtigii jumcada la gaaro oo dhanbaba intii uu jannada ku maqnaa uu marka meeshaa suuqa a tegayaa jannada intii uu ku maqnaan jiray baan ujeedaa jumcada ku maqnaan jiray meeshaa suuqa u tegi day tegi doona markaasaa ilahay sidaa isagana u ziinaynaya o qurxinaya haweenkiisina loo sii qurxinaya o isku farxayaan markay isu yimaadaan baabun ma fi dunya min anhaari اljanة عan abi hurayrata radي allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam sayxaanu wa jayxaanu waalfuraatu wanniil afartaa webi sayxaan iyo jayxaan labada webi oo marka iiraan iyo intu kasii dambaysiiyo ku yaal iyo furaat iyo niil niil niilkan masr iyo suudaan iyo mare iyo furaatkanka marka turkiya iyo suuriya iyo dhulkaa maraas afartaa webiba kullu min anhaari aljanna dhammaantood waa webiyaal janno kulligood waa wd webiyaal janno oo nebiguna calayhi isalaatu wasalaam laylat lisraa waa kii arkay ba iyagoo kasoo baxaya muxuu ahay jannada ka soo baxaya oo jannada dhex socda waa isaga arkay waana webiyaal ahlujann waa webiyaal jannu leeyahy webiyaal jannadaas marka nebigu alay sala slam uu leeyahay sidaa lagu tusay ma waxaa laga wadaa dadkooda inay islaami doonaan oo dadkooda muslimiin noqon doonaan oo dadkooda ahlujanno noqon doonaan baa laga wadaa mise iyaga naftoodaaba muxuaha jannada la geyn doonaa mise asalkoodaa jannada ka yimaada asalkooda jannada inuu ka yimaadoba marka xadiidkii xadiidulsraa uu sheegay nebiga calayh isalaatu wasalaam marka asalkoodii jannadu ka soo baxaa dhulka siduu kusoo gaarhana ma arkayna marka inagu si ayna inagu arkaynin iyo dhulka kusoo gaarayaan asalkooduse jannadu ka yimaada baabun xufat iljannatu bilmakaarih jannada waxaa lagu weegaaray oo ku hareeraysan waxyaalaha naftu nacabaysato waxyaalaha takaaliifta ah ee naftu ay nacabaysato maalka oo la bixiyo nafta oo la huro muxuu ahay raaxada oo la huro oo soonka lagu gaajoodo iyo muxuu ahay eh, hurdada oo la huro oo waxyaalahaasoo naftu marka ay nicab tahay ayaa jannada ku eegaaran oo jannada lagu gaadhaa naartana waa cagsigeed marka waxyaalaha maladaadka ee naftu ay nicab tahay ayaa naarta ku eh, eh, jeceshay baan ujeeda ayaa naarta ku hareeraysan waxyaalaha samayntooda naarta lagu galaayo عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم xufت الجنة جannada waxaa lagu weegaaray بالمكاarه المكاarه waa جمع مكره وهو الشhيء الذي تكرهه النفس وxufت الناar naartana waxaa lagu weegaaray بالشhهوaaت يعني بالملذات waxyaalaha raaxooyinka ee nafta ay jeceshahay taasaa tana lagu we وعن أبي التyاح qاaل كان لمطرف بن عبداللahi امرأتان مطرف بن عبداللahi بن شhخير رaحimه الله أbيه baa صحaabiya عبداللahi بن عبداللahi بن شhخير أbيه عبداللahi بن شhخير baa صحaabiya لكن مطرف waa taaبعي طيب min cلماء أهل البصرة وعباadهم ayuu ka mid ahaa laba haweenuu lahaa marka مطرف بن عبدالله فجاءa min عindi إحداaهmaa midood xaggeeduu ka yimid faqaalat الأخرى tii kolaa waxay tidhi jiئta min cindi فulana eblaayo xaggeeda miyaad ka timid qaala faqaala markaasu wuxuu yidhi jiئtu min cindi cimraan bni xusaynin cimraan ibni xuseyn xaggiisaan ka imid oo faxadaثanaa wuxuu noo sheegay أna rasuula الlahi salى الlaه عalيه وsلم qaal inuu rasuulka ilaahay yidhi ina أqla saakin الجannati النisaa jannada dadka degan waxa ugu yar haweenka ugu yar cimraan ibnu xuseen baan agtiisa ka imidoo cimraan baan sidaa nabiga nooga sheegay uu ku yimid yani waa qayrootay oo markaa mxuahay iyada oo marka habeenkeedii ay tahay bay marka waxay moodaysay inuu islaantii kale xaggeeda u yimido markaas markaas wuxuu leeyahy waxyaalahaas oo kale aad naarta ku gashaano mxuahay masjidkaan ka imid oo saxaabigii baan la joogay masjidkiisa ka imid oo cilmigii nebiga kasoo dhegaysan jira iyaduna markaas waxay leedahay inuu tii kale naagta kale inuu iyada khiyaamay oo naagti kale xaggeeda aaday marka ahlujannaha waxa ugu yar naagaha ugu yar xadiidka aynu soo marrayna waa kii xadiidka abi hurayra waa kii ahaa inay naaguhu ugu badan yihiin marka wakaynu soo sheegno marka naagaha kuwa bani aadamka iyo laysku daro kuwa eh, ururcinta laysku daro naagaha badan kuwaas mxaa iyaga len raaxaa loo abuuray oo iyagoo dad lagu abuuray wey jannada lagu abuuray wey laakiin kuwa aadamiyaadka a ah marka la fiiriyo ragga way ka yar yihiin baabun fi ahli اljannati wa ahli الnaari wa calaamaatihim fi اdunya calaamaadka lagu garto qofkan inuu ahlu janno yahay iyo inuu ahlu naar yahay lagu garto taas xadiidka soo socota ay sheegi doontaa an xaariثata bna wahbin an xaariثata bna bni wahbin radيa allahu canhu samica الnabiya salى اllahu alay slam qaal alaa أkbirukum biahli الjanna miyaanan idinka warramayn ahlu janna ahlu jannaha ma idin sheega tilmaantooda ma idin siiya aad ku garanaysaan qaaluu bala haabay yidhaaheen qaala kullu daciifin mutadacafin low aqsama cala allahi laabara kullu daciifin waa mid tabar yar oo dhan mutadacafin iyo mutadacifin labaduba waa jirtaan mutadacafin baana badan mutadacafin la daciifsado oo la yaso oo aan loo abayeelin low aqsama cala allahi alla hadduu ku dhaartana wallaahi inay waxaa sidaa noqonayaan iska yidhaahana la abarahu ilaah uga rumayn lahaa yani waxaa weya dadka ducafada o dhan ma wada aha marka ducafada oo dhan ma wada aha hadhow baa ducafada qaarkood inay ahlu yihiin aynu gaari doonaa marka dad ducafaau lajsaam ah oo laakiin qalbigoodu uu wanaagsan yahay oo niyadooda ay wanaagsantao mukhlisiin ah oo ilahay wax alla waxay ka qabsadaba ka qabsadaanba u yeelo kuwaas weeye ahlu marka tilmaantan dambe low aqsama cala allahi la abarahu ayaa waxayna tusinaysaa waxay sababtay ku mutaan inaanu dacfigooda aanu ahayna yaqiintoodan iyo ikhlaaskooda kale uu yahay hadduu alle uu ku dhaarto oo yidhaaho wallahi inay arrintaas sidaa noqonaysaa wallahi inaan sidaa yeelaya uu ilahay uga rumaynayo sidii aynu ku marray xadiidkii anas ibni maalik uu sheegay adeerkii adeerkii mxu aha anas ibna nadir markuu yidhi wallahi inaan walaashay ergeeda la jebinaynin waa kii marka ilaahay uga rumeeyey ee dadkii intay iska aqbaleen saasay ka tanaasuleen ay yidhahan waa hanala siiyo marka diyoon hanala siiyo abad joogin mayno oo nebigu alay sala slam uu odhan jiray adoomaha ilaahay waxaa kamida qaar hadday iska dhaartaan ilaahay waxay ku dhaarteen uga dhigaayo dad marka sidaas kale ah sida u qalbi wanaagsan kuwaa weeyaan uma qaala markaasu wuxuu alaa ukhbirukum biahli الnaar ahlu naarkana miyaan idinka warramaynin qaaluu balaa qaala kullu cutullin jawaadin mustakbir kullu cutullin cutulli waxaa weyaan caniif gharaydu jaad qofka dooda badan ee had iyo goor muranka badan ee jaadsiga dabciga ah kaasaa la yidhaha cutul jawaadin jawaadna aljamuuc almanuuc saasuu ku fasiraya qofka khayrlaawe ee wax walbaba isagu qaatay ee aan qofna waxba u ogolayn aan wixiisa waxba ka bixinin kaasaa jawaadna la yidhaaha alakuulna waa la yidhaha weliba qofka cuntada badane maalka jecel eh had iyo goor maalkiisa inu wax ka baxa aan ogolayn mustakbirin ee isla weyne kibiraaniga kaas weeya qofka qaliilka ee dabciga xun ee dooda badan ee muranka badan ee had iyo goor qof dadka uu ku taagan ee muxuu ahay aan maalka ka dhargaynina cirta weyn ee kibirka badan kaas weeyaan almaalku عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل رba أشcث أبر رba أشcث madfuucu biاlabwaaq low aqsama cala allahi la abara ruba ashcaa badana mid basaasan ashca waxaa la yidhaha qofka timihiisu manfuushka ay yihiin ay basaasan yihiin aan shanlaysanin shanladii iyo saliiddiisi iyo ka raagay taas ashcas la yidhaahaa yani qof faqiir oo miskiin oo saliiduu madax iska mariyay shalli iyo haba helaynin madfuucin la riixa bilabwaab albaabada albaabada lagu riixo qofku yidhaaha gurigu iska hortaagaba la iska eryaayo dadka madaxdii iyo in usoo dhawaada aan loo ogolayn laabta inta la qabta la riixayo albaabka lagu xidhaayo badana oo dadkii hanaagta siaan qiimo lalahayn loo oqsama cala allah allah hadduu ku dhaartana la amarahu ilaah uga rumayn lahaa wuxuu ilaahay ka qabsado iska yidhaaho wallahi sidaasay noqonaysaa ilaahay oranayo kolba hadduu donkaasu yidhi yaanu daartiisa ayna aynu ka jabin oo ilah uga dhabaynayo dad sidaasi badan yani dad noocaasabaa jira oo ilaah agtiisana la qiimo badan dadkana la liita walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh